waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan ku soo dhex jirnay kelimadda saddexaad kelimaadka afarta macnaha ku yimaada macnaheeda koowaad wuxuu ahaa inay noqoto masderiya macnaheeda labaadna wuxuu ahaa inay noqoto zaa'idda macnaheeda saddexaadna wuxuu ahaa inay noqoto mufasira macnaheedii afraad ayuaan hadda gelaynaa ومkaفaة miن الثaقيiلة ويuqaaل فيiha أnta waxaa la yidhaah مkaفaة hiy ayada مkaفaة waa mid laga fudeeyey min الثaقيiلaةi midii cusleed فيi نaxوi qowlihi tacaalى xalay ku sugan tahay calima ilaah wuxuu ogaaday an sayakuunu anhu shaaniye sayakuunu minkum marضىa kuwa jiran inay idinka mid noqon doonaan antaas ayaa ah a ah mukhafafa min ahaqiila waa camal fale isimkeedii waa damiiru shaani khabarkeediina waa jumlada ka dambayda waxaa shardi ah markaas mukhafafo ay tahay inuu ka horeeyo cilmi lafdi tusaa sida calima oo kale iyo wixii la mid ah ama lafdi danni tusaa asagoo damigiina waa u miaaliyey waxasibuu waxay maleeyeen allaa takuunu fitnatun an hushaamiye laa takuunu fitnatu inaan fitna sugnaanayn takuunudu waa taama waa kaana taamaa naaqisa maahan waa ficil caadi oo faacil qaadanaa fitnatuna faacil u ah wa waxasibuu waxay maleeyeen allaa takuunu fitnatun fitna inaysan sugnaanayn hadda antaas waa mukhafafa min ahaqiila isimkeedu waa maxduufa waa damiiru sha'ni khabarkiina laa takuunu fitnatun wey fii qiraa'ati rafi godka qiradiisa xaal ay ahaatay takuunudu wakadaa sidaasoo kale ayaa xukunku ahday walxukmu kadaa xukunku sidaasuu ahday xayfu meel alla meeshii waqacad ay dhacdo bacda cilmin cilmi ka gadaal cilmiga loolama jeedo cayn laam miim loolama jeedo ee kelimad kastoo cilmi tusaydaa loola jeedaa sida calima ra'aa taxaqaqa tayaqana iyo tabayana iyo wixii lamida ah, arki doonnaa insha allah aw dannin bacda dannin danni ka gadaal hadday dhacdo dannigaasoo yunazalu lagu dejinaya mansilata alcilmi cilmi booskiisa sida waxasibu alla takuunu fitnat araabicatu kelimada afrayda bal tanaan xid akrino sharax wa yuqaalu waxaa la yidhaha fiiha anta taaratan mar mukhafafatun hiya iyada mukhafafatun waa mid laga soo fududeeyey min ahaqiilati midii cusleed sidaasaa la yidhaahdaa mukhafafatun min ahaqiila marka tansibu lism wa waa rafcidaa waa rafcidaa wadaalika tusaalihiina kallati waa midii oo kale fii naxwi qowlihi tacaala ku sugan ilaa wuu ku qowlay calima ilaa wuu ogaaday an sayakuunu waxaa laleeyaha annahu shaaniye sayakuunu inay sugnaa doonaan sayakuunu waxaa ka dhigataa naaqisa sayakuunu minkum inay idinka mid noqon doonaan mardaa kuwa jiran minkum jaarmjuurka abar muqadama ah mardaana waa isimkii yakunu muaar calima ilaa wuxuu ogaaday an sayakuunu anhu shaaniye sayakuunu mardaa kuwa jiran inay minkum idinka idinka mid noqon doonaan waxaasibuu waxay maleeyeen allaa takuunu fitnatun annahu shaaniye laa takuunu fidatun culammada galana waxay dhahdaan annahu abalaleeya damiir haddii lasoo qadaro ah, damiirka haddii lasoo qadaro waa la shadkeedii shadkeediyaa loo celina diiba damiirka la keeno shadkeediyaa loo celina culamada gobol yidhahda fii qiraa'ati rafci godka qiraa'adiisa xaalu ahday takuunu fii takuunu takuunu la rafciyey في qiraa'ati rafci miaalku xaalu ahday iska dhig miaalku xaalu ahday fii takuunu la rafciyo wa hiya rafcadu qiraa'atu abi camri wey iyo waxamse iyo walkisaa'iyi iyo wayaxquub iyo wakhalaf fi ikhtiyaarihi doorashadiisa uu khalaf wakada sidaasoo kalea yuxkamu loo xukmina lahaa anta bitakfiifi takfiifa loo xukminaa min athaqiilati midii cuslaad laga soo fuudeeyey xayfu meel alla meeshii waqacad ay dhacdo bacda cilmi walayse almuraadu macnaha loola jeedaa maahan bihi cilmiga cayn laam miim maahan bal kullu maa shay dhammaantiis waa yadullu tusa cala alyaqiini xaashiyada halkaasuu ka qabtay ka waa ogaaday wa taxaqaqa waa xaqiiqsaday wa tayaqana waa hubsaday wa tabayana waa caddaystay sabaankuu ka keenay aw dannin bacda danni danni ka gadaal hadday dhacdo dannigaasoo yunazalu la dejinaa aw dannin danni ka gadaal hadday dhacdo yunazalu daalika dannu waxa la dejinaa daalika dannu dannigaas mansilata alcilmi uu yidhi saasuu iraab inuu iska daayo daalika dan waa fiicnay aw dannin aw bacda dannin danni ka gadaal ay dhacdo yunazalu waxaa la dejinaa daalika dannu dannigaas mansilata alcilmiyaa la dejinaaho anta mukhafafa laga dhiga mukhafafa laga dhiga wataqadama waana hormaray miaaluhumaa calima an sayakuunu waa bacda cilmin ayadoo dhacday wa xasibu anlaa takuunu fitnatun waa bacda danni ayadoo dhacday matni alraabicatu kelimada afraydaa man weeye kelimaadkii afarta macno tusayey kelimada afraad weeye alraabicatu kelimada afraydaa man weeye fa shardiyo waa noqotaa fii naxwi qowlihi tacaala xalay ku sugan tahay man yacmal qof alla qofka sameeya suu'an xumaan yujza bihi xumaantaa lagu abaalmarinaa yujza waa la abaal marina huwa shaksiga bihi bisuu'a lagu abaalmarinaa man bacaanaa min marqadina man bacaanaa min marqadina wmawsuulatan aan ka boodo wmawsuulatan wa mawsuulatan waxay ku cadfantahay shardiyatan wa takuunu waxay noqotaa mawsuulatan wa takuunu waxay noqotaa taaratan marna mawsuulatan fii naxwi qowlihi tacaala xalay ku sugan wa min annaasi dadkiiuu ka mid ahaaday man gabali mankii yaquulu dhaha wa min annaasi dadkiiuu ka mid ahaaday mankii yaquulu dhaha wastifaamiyatan ayay noqotaa wa takuunu taaratan istifaamiya marna waxay noqotaa waa macnihii saddexaad istifaamiyay noqotaa fii naxwi qowli tacaala xaalay ku sugan tahay man bacaanaa yaa naga soo saaray min marqadinaa meeshii aan jiifnay makaan ismakaana laga dhiga min marqadinaa meeshii aan jiifnay waxaa dhici karta masder in loola jeedo man bacaanaa yaa naga soo saaray min marqadina jiifkayagii hurdadayadii yaa naga soo saaray ama makaankii aan jiifnay yaa naga soo saaray man waa istifaam man kuma bacaanaa naga soo saaray min marqadina jiifkayagii oo masder ah, ama makaan makaankii aan jiifnay wanakiratan waxay ku cadfantay mawsuuladii waxaan rabaa shardiyadii shardiyadii wa takuunu taaratan marna waxay noqotaa nakira nakiro nakiradaasoo mawsuufatan la sifaynaa fii naxwi nakira mawsuufa nakira oo ayadaa la sifaynay noqone ayadaa mawsuufa nakiratana noqotaa nakiradoo mawsuufatan la sifaynaa fii naxwi qowlika xaalay ku sugantay hadalkaagoo kale ood ku qowsho marartu waxaan soo maray biman qof qofkaasoo mucjibin laka kaa yaabinaya ay biinsaanin qofaan soo maray qofkoo mucjibin laka kaa yaabinaa waajaasa wuxuu banneeyey alfarisiyu abucali alfarisi man wuxuu ku banneeyey an taqaca inay dhacdo nakiratan xaalayta nakirada taamatan dhammaystiran oo falaa taxtaaju aysan u baahnayn ilaa sifatin waxamala wuxuuna ku xambaaray calayhi macnahaas qowlow shaacir qowlkiisu ou yidhi waa nicma mase sharxigan aada ila sharxigan aadamiiha waxamala wuxuu ku xambaaray abu cali alfarisi calayhi macnahaas qowlow shaacir qowlkiis oo uu shaksi ayaa nimco lahaaday man min jihati shaksinu u nimco lahaaday man min jihati man shaksi xaggiisu u nimco lahaaday almaqsuusu bilmadxi ammaanta midka lagu gaar yeelayaa huwa bishri ibnu marwaan wey fii sirin qarsoodiduu ku nimco lahaaday wa iclaanin muujinta ey waa nicma shaksana nimco alkelimatu kelimada kelimada araabicatu afrayda mimaa kii xaalay ka mid tahay jaaa ku yimid calaa arbacati awjuhin wejajaal afara man weeye bifatxi miima la aqriyo fatakuunu waxay noqotaa macnaheeda koobaad fatakuunu waxay noqotaa taaratan mar shardiya wadaalika tusaalihii kalati tii oo kale weeye fii naxwi qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ku sugan ilaah uu man yacmal qof alla qof ka sameeya suu'an xumaan yujza huwa qofka waxaa lagu abaalmarinaa bihi suu'ii macnaheeda labaad wa taaratan marna mawsuuratan wa takuunu waxay noqotaa taaratan marna mawsuulatan mid sila loo yeelay wadaalika tusaalihii kallati tii oo kale weeye fii naxwi qowlihi tacaala ku sugan wa min annaasi dadkiiyuu ka mid ahaaday man qofkii yaquulu ku hadlaho dhaha calaa axadilixtimaaleyni labada ixtimaal mid ka mida xalay ku sugantah laba macnay aqbali kartaa mantaasu fataxtaaju waxay u baahan tahay markaas ilaa silatin wacaa'idin siladiiy caa'iddiina waa jumlada yaquulu jumladaasa silaa faacilkuna waa caa'id labada ixtimaal ixtimaalka kale waa in nakira mawsuufa laga dhigo oo laydhaha waa min annaasi dadkiiuu ka mid ahaaday man markaa laba ixtimaalay aqbali karta inay tahay mawsuula iyo inay tahay nakira mawsuufa markay mawsuulo jumlada ka dambaydaa sila iyo caa'ida hadday nakiro mawsuufa tahayna jumlada ka dambaydaa sifadii calaa axadilixtimaalayni xaalay ku sugan tahay labada ixtimaal labada macnay aqbali karto manta fa marka waxay u baahantaha haddii mawsuulo laga dhigo ilaa silatin wa caa'idin wa taaratan marna takuunu waxay noqotaa istifaamiya wadaalikaasuna kalatii tii oo kale weeye fii naxwi qowlihi tacaala ku sugan man bacatana yaa naga soo saaray min marqadina jiifkayagii ama makaanu jiifkayagii fa taxtaaju waxay u baahan tahay ilaa jawaabin jawaab ayay ayay u baahan tahay mararka gobol waxaa la leeyahay man yafcalu haadaa ilaa zaydu man yafcalu haadaa yaa arrinkan samayn kara ilaa zaydun hebel maahane aa la leeyahay waa istifaamiyada man yafcalu haadaa ilaa zaydun markaasoo kale waa istifhaamiyatun ushribat macna nafyi markaasoo kale man yafcalu haadaa ilaa a ka dabamare waxaa la idhaahdaa istifaamiyatun ushribat macna nafyi waa istifaamiye la cabsiyey macno nafyi soo ma jeedin naxwu qowlihi tacaalaa waman yakfiru dunuuba ila allah waman yakfiru dunuuba dembiyaalka yaa dhaafa ila allahu alla maahane yaa kaloo dhaafa waa nafyi istifhaam waa tahay laakiin nafyaa la dhex geliyey cid kaloo dhaaftaa ma jirto wey kumana xidhnaa in wow ay ka horaydo khilaafan libni maalik ma ku xidhno markaas ay noqonaydo istifhaamiyatun ushribat macna nafyi sida waman yakfiru dunuuba ila allah wow inay ka horaydaa shardi maaha sida aayadoo kale inaan wow ka horrayn waa dhici karta ah, tusaale man da ladii yashfacu cindahu ila biidni man da ladii man waa kuma daakan alladii kii waa kuma ama isku qabo man iyo daa isku qabo ismuistifaam ka dhig man daa waa kuma alladii midka yashfacu ergay kara cindahu ilaa yagtiisa waa kuma ilaa biidni idankiisa xaalu ku dhaahan yahay maahane ma jiro wey kaadda wow kama horrayda sooma jeedo shardi maaha wow inay ka horraydo marka istifaamiyada waxa weya ilaadu markay ka daba marto waa istifaamiyatun ushribat macna nafy sida waman yakfiru اdunuuba ila اllah man da ladii yashfacu cindahu ila biidnih macnaha afraad wa taaratan marna takuunu waxay noqotaa nakirata nakiradoo mawsuufatun la sifaynaa wadaalika tusaalihii kalatii tii oo kale weeye fii naxwi qowlika hadalkaagoo kale ku sugan ood ku qowlsho marartu waxaan soo maray biman shaksi biman qof mankoo mucjibin laka kaa yaabinayo ey insaani manta insaan uu ku fasira ilaa caaqilay u sugnaatee insaanaan soo maray insaankoo mucjibin laka kaa yaabina wa taxtaaju waxay u baahantahay markaas ilaa sifatin abu caliyin alfarisiyu fii man wuxuu ku banneeyey an taqaca inay dhacdo nakiratan xaalo ay tahay nakiradaasoo taamatan dhammaystiran falaa taxtaaju uma baahna ilaa sifatin sifa uma baahna waxamada wuxuuna ku xambaaray calayhi macnahaas qowlow shaacir qowlkiis wa nicma man huwa fii sirin waa cilaani waa sadru waxa wey waa cajusu wasatruhu wanicma maskau man daaqat madaahibuhu taas wey wanicma waxaa barwaaqo lahaaday maskau man qof makaanu magangelidiis makaan ugu ciirsado oo uu ku tiirsado ayaa nimco lahaaday kaas ayaa nimco leh maska waa malja ah, malja wey meel la magan galo wey loo ciibsado waa nicma waxaa nimca lahaaday maskow man qof makaan magangelidiis daaqad ay cidhiiryoonaatay madaahibuhu makaanu tegidyaalkiisa waa nicma huwa mankiya nimca leh faacilka nicma manka u celi ah man taasna tamyiis ka dhig man min jihati man shaksi xaggiis ayuu u nimco lahaaday almaqsuusu bilmadxi ammaanta kan lagu gaar yeelayaa huwa bishri ibnu marwaan wey huwadana waxaad ka dhigtaa maqsuuskii fii sirina ku taxalluji nicma fii sirin qarsoodiyuu ku nimco lahaaday wiclaanin muujintaba wanicma waxaa nimco lahaaday masgow man qof makaanu magangelidiis daaqad ay xidhiidhiyoonaatay madaahibu makaanu tegidyaalkiisa wanicma huwa mankii waa nimco lahaaday man min jeeti man shaksi xaggiisa u nimco lahaaday almaqsuusu bilmadxi ammaanta kan lagu gaaryeelayaa huw huwa bishri ibnu marwaan wey fii sirinuu ku nimco lahaaday sirtii qarsoodida iyo waa iclaanin muujintana waa ku nimco lahaaday wuxuu yidhi fafaacilu nicma mustatiru fii ayaduu ku asuranya mantuu laabana waa manta ka dambaydana tamyiisu wey tamyiiskaasu bimacnaa shaksan ah wadamiiru damiirka almunfasilu soocmay huwa ah, damiirkaasuna almaqsuusu bilmadxi wey waa midkii lagu gaar yeelaayey ammaanta ey wa nicma huwa shaksiyaa nimca lahaaday shaksan min jihati shaksin u nimca lahaaday almaqsuusu bilmadxi huwa ey bishru bnu marwaan weeye almadkuuru bishri bnu marwaankoo lagu sheegay filbeyti qablow beyt ka horreeye wa kayfa arhabu amran aw uraawacu lahu waqad zaka'tu ilaa bishri bni marwaan kayfa arhabu amran seen arrin uga cabsadaa ow amase uraacu lahu la iigu argagixiya beydkaasaa ka horreeyey waa iniin dhigaa xaashiyade wa kayfa arhabu amran seen arrin uga cabsadaa uraacu lahu ama arrinka dartiisee la igu argagixina walxaal qad zaka'tu aan u ciirsaday ilaa bishr bni marwaan ah, bishr marwaana ba u ciirsado ku tiirsaday saasuu leeya bishri haddii aan alla ku badbaadin xabad kuma badbaadin karo ha ka fiicana tidhaano ilaahay haysta iska tidhaa waaya matni annawcu nawca nawca alkhaamisu shaneeya maladii kii wayatii ku imaana calaa khamsati awjuh shan weji nuuca shanaad shan wejuu ku yimaadaa shan wejuu ku yimaadaa wa huwa shay aan waaba laba kelimo laba kelimo weeye kelimadu walbaaba shan macnay ku timaadaa kora loo socdo annawcu nawca nawca alkhaamisu shaneeya mldii kii weeye yatii ku imaana calaa hamsati awjuhin shan wej wa huwa shan wejkan ku yimaada shaycani laba shay weeye axaduhumaa midkood ayu weeye fataqacu way dhacdaa hiya ayuntii shardiyatan xaalay tahay shardiya waa noqotaa laba ficilay jasmidaa naxwu ayama alajalayni labada muddo mid alla midii qadayto aan dhammaysto falaa cudwaana calaya labada muddo mid alla midbaan dhammaysto falaa cudwaana wax xadguduba calaya korkayga ma ahaan wastifhaamiyatan xaalay tahayna waa dhacdaa shardiyatantay ku cadfanta wastifhaamiyatan istifhaamiye xaalay tahayna waa dhacda waa labaad naxwu ayukum kiine ayukum kiine zaadad ay u siyaadiyey hu ayuka haadihi suuradaanu iimana suurad markay soo degto munaafiqiinta waxay dhaheen hadda xaad ka kororsan xoogaa dadkii tashwiig leh maqleyda marrid wax la akhri ahaa adi hadda xaad wax ma ka fahmi aa hada kama fahmi aniga xabad kan fahmi aa isaga iska sheeg sheegaayay xabad lama fahmi aa marka mid wuxuu rabaa muuminka furka ku dhufto yidhi war annaga fahmay dii ilaahay adiga qalbiga kaa xiray iimaanna ka kororsaftay inay orod tashwiishka nagala dhex saasay u dhex joogaan muslimiinta ayagu casharkay kula dhegaysaayeen meeshuu fadhiya wixii shay hore wax ma ka fahmi waxba ah, kama fahmi wallahi inaan waxbad ka fahmi karo wax la fahmi kara maahayn intaasoo meesha u fadhiya sooma jeeda marka waa noocaha waxay yidhaahdeen ayukum kiinee zaadadhu ay u siyaadiyeen asaga haadihii suuraddaanu iimaanan iimaan saas weeye ayukum saasatu haddii imaado waa mawsuulatan xaalo ay tahay ayay dhacdaa waa macnihi saddexaad ayun mawsuula qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifina xaalan nahay kuwii khilaafan liaclab aclab ayaan khilaafayno asagu inkiraya inay mawsuulo noqoto wadaalika tusaaleyna naxwu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale weeye ilaa ku qowlay lanansicanna waa siibaynaa oo siibaynaa min kulli shiicatin min kulli firqatin koox dhammaanteed ayuhum koodiyan siibayna ashaddu huwa isagu ashaddu adayga badan lananzicanna waa siibaynaa ho siibaynaa ficil mudaaric nuunu tawkiid la xidhiidhsaday fadxa lagu bineeyey faacilkii naxnu uu yahay min kulli shiicatinna tacalluji mafcuul biigii waa ayu halkii maray matniga ahaad wey afar xaalay leedahay ayu afar xaalo ay idaa udiifa wadukira satru silatihaa idaa udiifa wadukira satru silatihaa haddii ayada la idaafeeyo silada awalkeedana la sheego waa mucrab waa mucrab waa mucrab waxay leedahay ra'aytu ayahum huwa qaa'imun ra'aytu ayahum huwa qaa'imun ayadii waa la idaafeeyey siladiina waa la sheegay awalkeedii oo waa huwada idaa xudifa almudaaf ilayhi walam yudkar satru sila waa mucrab haddii mudaafulayga oo la xadfo idaa xudifa almudaaf ilayhi walam yudkar sadru sila waa mucrab ah. idrib ayan qaaimun idrib garaac ayankii qaaimun huwa qaaimun ayan alayna lama idaafayn siladina awalkeeda lama sheegin khabarka kaliya la sheega awalku waa mubtadaha ah, idrib ayan qaa'imun huwa qaa'imun lama dhihin waa mucrab iyadana waa m waa mucrab taasna tan saddexaad waxay tahay waxa weeyaan idaa xudifa almudaafu ilayhi idaa xudifa almudaafu ilayhi wadukira satru silatihaa haddii mudaafulayhiga la xadfo laakiin sadrusilihii la sheego idrib ayan huwa qaa'imu waa mucrab ayadana saddexdaas goor waa mucrab haddii la idaafeeyo oo sadrusilihiina la sheega ayadii waa la idaafeeyey silada awalkeediina waa la sheegay waa mucrab waa mucrab ayuhum huwa qaa'imun jaaanii ayuhum huwa qaa'imun ra'aytu ayahum huwa qaa'imun waa mucrab haddii idaafada laga daayo mudaafulayga la xadfo silada awalkeeda la xadfana waa mucrab irib ayan qaaimun ayan lama idaafayn qaa'imunna waa khabarkiiyo silada awalkeeda waa xadfan yihi oo huwa haddii aan la idaafayn oo mudaafuleyga la xadfo sadru silahana la sheegana waa mucrab idrib ayan huwa qaa'imun idrib ayan huwa qaa'imun saddexdaas goor waa mucrab idaa udiifa wa xudifa satru silatihaa waa mabni halkaas maray mabnid idaa udiifa wa xudifa sadru silatihaa halkaas mar halkaas mar ayay tahay mabni waana midda aayadda kugu jirta midaas wey lananzicna waa siibaynaa min kulli shiicatin koox dhammaantood waa siibaynaa lananzicanna waa siibaynaa min kulli shiicatin koox dhammaantood xaggooda ayuhum koodiyaan siibaynaa ashaddu fiiri waa la idaafeeyey silada awalkeediya maqan ayudu waa mafcuulu bihi waa mabni siladii awalkeedana siladu waa huwa iyo ashaddu huwa oo mubtadaa iyo ashaddu oo khabara jumladaasaa sila caa'idkana waxaa mubtada marka awalkii siladaa xadfa ey alladii kii yansiibaynaa huwa ashaddu adayga badan qaalahu sidaas waxaa yidhi siibawey siibaweyga sidaas u ixraabay iyo waman tabaaxu dadkii raacay wa qaala wuxuu yidhi siibaweyhi man racaa qofka aaminsan anna ayan ayan ayanta almawsuulata silada loo yeelay laa tubna lama bineeyo hiya ayuntu hunaa halka waa aayaddan aayaddan suuratulmaryama hiya ayantu hunaa halkan istifhaamiyatun weeye mubtadaun mubtada weeye wa ashaduna khabaruhu weeye qolada qabta ayan oo mawsuulaa weligeed mabni ma noqoto aayaddan waxay leeyihiin waa istifhaamiyo ayuntu waa mubtadi ashadunaa khabar awa mafcuulu biigiina nisixana marka labay mid ka dhigayaan horta waa maxduuf aqolo waxay leeyihiin lanansicanna waa siibaynaa hosiibaynaa hosiibaynaa aladiina kuwa yuqaalu lahum la yidhaahdo ayuhum ashad koodee adayg badan dadka la yidhaah kee ugu adayg badan dadka la yidhaah kuwaasaa siibaynaa waa arki doonnaa xaashiyadu noogu yaalla qolana waxay leeyihin min kulli shicatin mintaa silaa kulladaa mafcuulu bigiya lanansixna waa siibaynaa min kulli shiicatin kulla shiicatin koox dhammaanteed ayuhum koodee ashaddu adayg badan ah. bal kooda adayg badan hays sheego markaan qaba tagno bal hay soo baxo oo ha yidhahdo anaa adayg badanoo lay qaban karin o lay siibi karin marka qolana saasay u ixraabeen iraab waxaa ugu fiican midda siib wey ku iraabay idaa qaalat xadaami fasadiquuhaa fain alqawla maa qaalat xadaami si weya warba laga daba yihaa naxwo iyadoo la joogo yaa hadda ka hora waxaa la yidhi gabaraa jirtay yaa saddex maalin intii loo socday wax ka aragtaa le boqol iyo labaatan kilomitira fiirina markaas leedahay cadowaa meeshaa soo socda maalina saas tii alimkaasay qola yidhaahdeen war habar iska hadashay wey macno male saddex maalin meel loo socdo cidna wax ugama jeedee iska daaya qolana waa guuren waa qaxen raali xadaami maahano xadaami mataqaanid adaase bara doona waa qaxeen qoladaas qoladii meeshii jiijiirtaa saddex maalin kadib cadowga yimid ugaagba ay ka dhiga eber uu ka dhiga masalaa laga dhiga marka idaa qaalad xadaami fasadiquuha faina alqawla maa qaalad xadaami xadaami hadday war tidhaahdo u rumeeyo maxaa yeele war wuxuu noqday kii xadaami war kii xadaamiyuu noqday maal iska weya hadeer maalan sib weye laga hadlaa waxaa la idaa qaalad xadaami fasadiquuha xadiid marka la joogo mutaakhiriinta waxa weeye xaafid ibnu xajar markuu ka hadlo waxaa la leeya idaa qaalad xadaami fasadiquuha tawxiid marka laga hadlayo haddii maxamed cabdiwahaab ka hadlo idaa qaalad xadaan fasadiquuha ah haddii fiqigii laga hadlaayo iyo usuul fiqi iyo qawaacid fiqhiya shaafici hadduu ka hadlo idaa qaalad xadaan fasadiquuha ah. ah qof walba baabka aan waxa weeyaan lagula mid ahayn a'immada gobol mogta funuuntao dhan ay isku dareen imaamna faniyunta u bambaxo oo wuxuu ka gaaraa meela qof kale ka gaari ah, oo waa waxyaalaha la ogyahay ka ah. qofku hadduu dadaalayo asuu fanni ku gaar yeel awooddiisa wuxuu ka gaaraa waxaan dadka badankoodu ka gaarin marka mael iska noqoto wاlmalu laa yuqayar mlka lamana bedelo idaa qaalad xadaami'a laleeyahy waxaa loo jeeda caalim hebel caalim hebelaa loo jeeda waayahay wadaalatan mid tusayda ayay ahaatay wadaalatan xaal ay tusayday dhacdaa ayudii calaa macna alkamaali labayna markaas ku imaaneen inay sifata inay xaalad tahay fataqacu waa marka ay macnalkamaal tahay fataqacu waa dhacdaa sifatan sifa xaalay tahay sifadoo linakiratin wadaalika tusaale naxwu haadaakanu rajulu nin weeye rajulko ayu rajulin nin u kaamilsan ماشي واي احوها وركقبت بل حوها نوغو Yeah. haddaad ma dhimatay mise waad inta ku jirtaa waaya wadaalatan xaalay tahay midii tusayday dhacdaa calaa macna alkamaali kamaal macnihiis fataqacu way dhacdaa hiya ayuntii sifatan sifa xaalay tahay sifadoo linakiratin u sugnaatay wadaalika tusaalihii naxwu haadaa rajulun kan waa nin weeye rajulko ayu rajulin nin midka u kaamilsan ah xagga rujuulada sifaadda ragga waa ugu kaamilsan yahi ey haadaa rajulun kan waa nin kaamilun ee dhammaystiran fii sifaati rijaali ragga sifaaddoodu ku dhammaystiran yahi waa xaalan xaalatay dhacda halkay ku cadfan tahay sifatantaanay ku cadfanta midii oo daalatan calaa macral kamaaliya laba sii noqotay taasaa mar waxay dhaheen iyadoo sifaa marna iyadoo xaala wa xaalatan xaalaytay tahay dhacdaa mid xaala ah limacrifatin xaaladaasoo limacrifatin u sugnaatay wadaalika tusaalihii ka marartu ka qawlika wa hadalka tiraahoo kale marartu waxaan soo maray bicabdillaah aya rajulin xaala u yahay nin midka ugu kaamilsan wa wuslatan waa macnihii shanaad wusla oo wowda la godo wa wuslatan xaalo ay tahay mid lagu gaarayana waa dhacdaa linidaai maa maya wowda dambaan godayna wusla saasaan de culummadii ka soo naqlinay bal saasaan ku wadayna wusla waa wasla wa ii dhiga kayga waa arkay laakiin waa wuslatan bal aan baalaynaahay culummada saasaan ka maqli jirnay waa wuslatan xaalo ay tahay mid lagu gaaraya ayay dhacdaa linidaa'i maa shay loo dhawaaqidiisa fii al ay ku sugantah waxa isim alo ku jirtaad rabta inaad u dhawaaqdo waxaana la ogsoon yahay al iyo xarfunidaa ma kulmaan kaliya waxay ku kulmi karaan laba meelood lafduljalaala yaa allah waa la iska o juml maxkiya calab oo maxki ah oo jumlaa qof magac looga dhiga maala ninaa waxaa la yidhaha arajulu qaaimu magaciisaba intaasa la ydhaha arrajulu qaaimu hadhow inaad u dhawaaqdaa rabtaa yarajulu qaa'im aad leedahay waa la kulminaa iyaada iyo al labadaas meelooday ku kulmintaa waxaan daruuro ahayn meel kale xarfunidde iyo alla iskuma keeni karo lafduljalaalaha iyo alcalam almaxkiyu can jumla calam oo jumlo looga xikaayoonayo qofaa jumlo magac looga dhigay arajulu qaa'imuna ninkaa la yidhaahda labadaasay ku kulantaa weye marka isim alle inaad u dhawaaqdo haddaad rabtoon labadaas ahayn lafduljalaalana maahan alcalam almaxkiyu can jumlana maahan maxaad samayneen ayua lagu gaara si kale looguma dhawaaqi karo alladiinaad rabtaa maxaad leedahay markaad u dhawaaqaydo yaa ayuha aladiina arasuul aad rabto in loo naadiyey yaa ayuha rasuulu annabiyu al raba in loo dhahay yaa ayuha anabiyu ee hadde annabiyu iyo yaa layskuma keeni karo shayga munaadaha marka ayuda maaha waa annabiyuda alrasuulu annaasu annaasu rabta in u dhawaaqdo yaa ayuha annaas ah. isim aanu ku jirto markaad doonayda inuu u dhawaaqdo ayun aad adeegsanay markaasaad asaga ayntu waa nakira maqsuuda ah, waa nakira maqsuuda danad ku binayne isimkana ka sifaynay aa ah, ka sifaynay waa wuslatan xaalay tahay mid lagu gaarayo linidaai maa shay loo dhawaaqidiisa fii dhiis ku jirto naxwu yaa ayuha naas hadda annaas la raba in loo dhawaaqo ah. eh? yaa ayuha insaanu yaa ayuha insaanu ha sax yaa ayuha insaanu insaano wey annawcu nawca nawca alkhamisu shaneeya min alanwaaci nucyaalka xaalu ka mid yahay anwaacdii aamaaniyati oo sideedda ahaayeen annawcu nawca nawca alkhamisu shaneeya min alanwaaci nucyaalka xaalu ka mid yaha anwaacdii aamaaniyati sideedda ahaayeen maladii kii wey yati imaanaa min alkelimaati kelimaadka xaalu ka mid yahay calaa khamsati owjuhi wejajyaalo shan ah wa huwa midka shan ku yimaadaa shay-ani laba shay axadumaa midkood ayu wey bifatxi hamsati ayaa la aqriyay watashdid ilyaa fataqacu way dhacda ayu taaratan mar shardiyatan xaalay tahay fataxtaaj waxay u baahan tahay ilaa shardi wa jawaabin walakaru sida badan an tatasila waa inay la xidhiidsato bihaa ayunta maa waa inay la xidhiidsato maadu azaa'idatu ziyaada ah naxwu ayamal ajalayni iyo toban ay kala ahayn soo labada muddo sideedda iyo tobanka amaaniya xijajin soo ma ahayn waa sideed iyo toban ah. labada muddo sideedda iyo tobanka haddaan sideed markaa dhammeeyo iska tago dembiilo maaha ah, meherkii gabadha waa baxsh ah. haddii markaan labada sano aan ku darana kaba sii fiican haddeerba ogow Ah, ila gabaraa lagula nikaaxeeyey inuu sideed sano shaqeeye ayama alajalayn labada muddo mid alla midii qadaytu aan dhammaysto falaa cudwaana waxadguduba calaya korkayga ma ahaanin faayun ayun ismu sharطin weeye mafcuulun muqadamun waana mafcuulu bihi muqadam ah mafcuulkoo liqadaytu u sugnaaday ayama alajalayni qadaytu wa qadaytu qadaytuna ficlu sharigi weye maxalkaa laga jasmina waa ficlu shardigii qadaytuna waaya wa jumlatu falaaxid waana calayana jawaabu shardi wey jawaabu shardi wa taqacu way dhacdaa ayunti taaratan mar istifaamiyatan xalay tahay فتxتاaج waxay u baahantahay ilىa jawaabin وذalika تusaali naxwu أyukum kinee zaadadhu ay u siyaadiday haadihi suuradaanu iimaanan faأyun mubtadan wey wa khabaru ma bacd waxa ka dambaynaa oo zaadadhu haadihi imaananna waa khabarkii jumladaas wa taqacu way dhacdaa ayuntii taaratan mar mawsuulatan xaalo ay tahay mid sila loo yeelay qulna saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno liaclab aclaban khilaafaynaa fii zacmihi andacooshada uu ku andacoodan ku khilaafaynaa annahaa ayuntu laa taqacu ma dhacdo mawsuulatan xaalata aslanba saasuu yidhi wayuradu waxaa lagu wayarudu waxaa ridinaa dheh wayaruddu waxaa isaga ridinaa naxwu qowlihi tacaala lanansicanna waa siibaynahu siibaynahu siibaynaa min kulli shiicatin koox dhammaantood wayarudduhu aclab waxaa ridinaa naxwu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale lanansicanna waa siibaynahu siibaynaa min kulli shiicatin koox dhammaantood ayuhum kood yaan huwa asagu ashaddu adayga badan nanzicana waa ficil mudaarfaacilka waa naxnu min kulli shacatin jaarmajruurka la tacalujin ayuda waa mafcuul bi waa mabni halka xaalay mabniga aheyd weeye idaa udiifa wa xudifa satru silata ashaddu waa khabar mubtadiya maxduufa huwa ashaddu faayun mawsuulatu way xudifa waa la xadfay satru silatiha jumladii silada aheed awalkeediya la xadfo mubtadiya la xadfay alladii kiyan siibaynaa huwa ashaddu cadayga badan qaalahu sidaas waxaa yidhi siiba wey iyo waman dadkii taabacaw siiba weyhi raacay wahiya ayuntu cindahu siiba wey agtiisa xaalay ahaatay mabniyatun waa mid lagu bineeyey cala dami goorma idaa udiifat marka la idaafeeyo oo waxudifa la xadfo sadru silatiha siladeeda awalkeeda aadil ahayd sida ayadan oo kale wa qaala wuxuu idhi man qofkii ra'aa arkayoo ra'yeeyey anna ayan ayan ayanta almawsuulata silada loo yeelay laa tubnaa lama bineeyo wa inamaa wax kale maahan hiya ayuntu mucrabatu waa mid la raaba daa'iman joogto hiya ayntu hunaa halkan fii haadihi alaayati istifhaamiyatu weeye mubtadaun mubtada weeye wa ashaduna khabaruhu khabarkiisii weeye wa calayhi qowlkaas korkiisay ku sugnaadeen oo ah inay istifhaamiya tahay alkuufiyuuna iyo wa koox min albasriina ka mida minhum waxaa ka mida basriintaas azajaad wa qaala wuxuu yidhi maa tabayana lii iima caddaan anna siibaweyhi imaamu siibaweyhi halida inuu ku qaldamay ilaa fii masalatayn intaasaan akhraayuu yidhi naxwaha uu qoray iyo kitaabkiisa weligay mas'ale uu qaldoo naxwaa labaan ka arkayo midaan iyo mid kalaan ka arkayo oo yidhi qudwatan waxaa nasbiday ladun meeluu ku yidhi waa isriir waa qalad tanna waa laakiin tan waa ka baxsanta waxba qalad maaha wax waa saxiin labaduna u saxiin wa qaala sajaaja wuxuu yidhi maa tabayana lii imaxdan rabaduma caddaan isagaa mooday maa tabayana lii iima cadaan uu yidhi ka madowdahay ee uma cadde isagaa is yidhi waa kuu tabayana lii iima caddaanu laakiin tan waa ii caddaatuu yidhi anna sibi wehi inuu ku qaldamay ilaa fii masalatayn laba masale maahane wax kaluu ku qaldamay iima caddaanuu yidhi ixdaahumaa middood haadihi waa middaanuu yidhi waa midda kalena xaasheedu kuugu sheegaan so uma jeedin fainow wuxuu yidhi qaabka u ridina waa sidaan qaabka u ridina waxay tahay horta qolada oo istifaamiyada hadda ka dhigan waa ka soo dulboodnaye aawe mafculbigii nansican xaashiyada lambarka labaaduu kaaga qabanaya halkaas ka raadso ah, laba icraabay bannaynaya halkaas ka daalaco lambar labo waa kan ka qabanaya uma khtalafuu meesheeda wuxuu yidhi fainahu siiba wey qaabka u ridina sidaa wuxuu fainahu siiba weeyi yusallimu wuxuu nabadgelinaa annaha ayunta tucrabu in la icraabo idaa ufridad marka la kali yeelo idaafada haddii laga daayo oo aad tidhahdo irib ayan huwa qaaimun ah, irib ayan huwa qaaimun irib ayan qaa'imun waa mucda buu leeyahy ah, sadrusilah ama ha la sheego ama ha la xado idrib ayan uwa qaaimun idrib ayan qaaimun labadoo mucrab u leey wuxuu leeyahay ayintiyoon idaafaysnayn uu ogol yahay inay mucrabta ayadooba laba idaafeexaad u malaynayda huy ilaa idaafadu min khawaasi asmaai ka midta xeelaha asmaada u gaarkaay ka midta waxaa la rabaa in marka la idaafeeyo isimnimada inay sii makansato oo la exraabo ayadoon idaafaysnaynuba u ogolaa ee see u diidaa hu ayadiyo idaafaysan exraab fainahu siiba weyhi yusallimu waa sallimaa oo waa nabadgelinaa annahaa ayun tucramu in la craabo idaa ufridad marka la kali yeelo fa kayfa yaquulu see u leeyahay bibinaa'iha in la bineeyo idaa udiifat marka la idaafeeyo uu yihi wataqow way dhacda ayuntii taaratan mardaalatan xaalay tusayda calaa macna alkamaal ay dhacdaa amaalkaasoo lilmawsuufi bihaa kan lagu sifayna u sugnaaday filmacna xagga macnaha fataqaa waa dhacdaa sifatan xaalay tahay sifadoo linakiratin u sugnaatay nakiradoo qablaha horteeda ku sugan wadaalika tusaalahi naxwi qowlika waa hadalkaa tirahoo kale haadaakanu rajulun waa nin rajulko ayu rajulin nin u kaamilsan fa ayu sifatun weeye sifadoo lirajulin u sugnaatay sifadoo daalatun tusayda calaa macna alkamaalay dhammaystirnaan macnaheed ay haadaa kanu rajulun waa nin rajulkoo kaamilu ku dhammaystiran fii sifaati rijaali ragga tilmaamahooda wa taqaw way dhacdaa taaratan marxalan xaalay tahay xaalo waa macnalkamaalkiiyaa laba noqday sifana waa noqone xaalana waa noqone macnalkamaalka markay tahay ka hal mida isku tahay intaas wa taqacu way dhacdaa taaratan mar xaalan xaalay tahay xaaladaasoo limacrifatin u sugnaatay macrifadoo qabla horteeda ahaatay wadaalika tusaalihii ka qowlika waa hadalkaa tirahoo kale marartu waxaan soo maray bicabdillaah aya rajuli ninkan u kaamilsan xaala uu yahay fa aya mansuubatun waa la nasbiyey calal xaaliyaa lagu nasbiyey min cabdilaahiyaa laga xaalaynaa ey kaamilan xaal u yahay cabdulaahi mid ku dhammaystiran fii sifaati rijaali wa macnihii koobaad wuxuu ahaa inay noqoto shardiya macnihii labaadna istifhaamiyuu ahaa macnaha saddexaadna mawsuulu ahaa macnaha afraadna kamaalu ahaa inay tusto daalatan calaa macna alkamaal macnihii shanaad macnihii shanaad wa taqacu way dhacdaa taaratan mar wuslatan xaalo ay tahay mid lagu gaara ay wasiilatan weeye wasiilatan mid lagu gaaraa xalay tahay mid lagu gaaraa linidaa'i maa isim loo dhawaaqidiis fiihi dhexdiisa al ay ku jirto isim oo al ay ku jirto marka la doona in loo naadiyo naxw yaa ayuhal insaanu yaa ayuha alinsaanu yaa ayuha annaasu yaa ayuha arasuulu yaa ayuha alnabiyu yaa ayuha aladiina faayun ayun munaadan weeye wa haa haana litambiihi baraarujina u sugnaatay walinsaanuna nactu waa sifu nactu ayun ayun sifadiisii wey ayuntaa laga sifa isku idaafee walinsaanu alinsaanu nactu ayu ayu sifadeedu ayu sifadeedu wey wa xarakatu xarakada saaran insaanka fiiri yaa ayuha alinsaanu alinsaanu xarakada saaran icraabiyatun waa xarakatulicraab وaرaكaة أyna binaa'iyaة وaxarakaة الbinaa ayuntu waa nakire maqsuudaa damadaa lagu bineeyey في maحal naصr ah, insaankana lafdigaa laga sifeeyey والlah subحaanaه وتaعaلى أعلم صلى الله وسلام وbaaرك على نبيna